acuudu billaahi samiic ilcaliim min ashaytaan rajiim bismi illaahi araxmaan iraxiim allahuma salli wslim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan kusoo jirnay kitaabkeeni qadriga ahaa waa darsigii labaatan iyo shanaad ee kitaabka waxaan soo tilmaamnay inna wa akhawaatuhaa markii maa la raaciyo maada xarfiyada ah in shaqadii ay ka joojinayso oo maada xarfiyada waxaan soo sheegnay qaacida ah dawaati nuun akhwaatu inna inta nuunka wadata inay shaqada ka joojiso inna inama hadii la dhaho anna annama hadii la yidhaah laakinna laakinamaa haddii la dhaho waaya madaasna xarfiyaa la yidhaahdaa saddex shaqay qabataa kaafiyatun zaa'idatun iyo muhaya kitaabta horaan kusoo dhiganay kaafiya weeyaanoo inna iyo walaalaheed bay shaqada ka joojisaa yacni waana zaa'ida waana muhaya'ana way noqotaayo maa muhaya'a baa la dhahayaa ujeedkeedu waxaa weeye inna iyo walaalaheed bay waxay u diyaarinaysaa lian tadkula cala aljumla alficliya maanta waxaan ka bilaabaynaa insha allahu tacaala n ina almukhafafatu min ahaqiila matnigu sheikhu wuxuu ku sheegay kain almaksuura mukhafafatan macnaa haadaa waxaa weeyaan annahu waliya sha'niya kamaa yajuusu siday waa u bannaan tahay alicmaalu in loo shaqo siiyo waalihmaalu loo shaqo tiro fii laytama oo laytama maxaa keenay in la shaqa tiro la shaqa siiyo ayadoo maa ay raacday haye yaa ka jawaabaya layta ayadoo maa la socoto maadii kaafada ahayd oo xarafka shaqada joojinaysay baa haddana baa la shaqa siiya soo maa haye sababta ayaa ii sheegaya layta oo maa la socoto inaad shaqayso maxaa sababay inamaa raaci inamaa ma shaqayn ka dha maxaasaa u diideen u shaqaynaysaa haye jawaabta keena haye liannahaa takhtasu biljumla lismiya ama leyta maaha raaca maysan raacine markasta jumla ismiya raacda ah, okay maxaa u ogolaaday in markaa la shaqo tiro ayadan ihmaal maxaa u ogolaaday mar hadday shardigii shaqaynta ee haysato ah ikhtisaasu ahaa biljumla ismiya haye xamlan hmm? calaa akhawaatihaa walaalaheed baa la raaciyey ka harin walaalaheed baasaa loogu sameeyey sidaasoo kale ayaa kadaalika sidaasoo kale ayaa yajuusu waxaa ku bannaan fii inna innadii almaksuurati ee hoos ka dhigneed idaa khufifad haddii la khafiifiyo ayadana in waxaa ku bannaan hee la shaqo siiyo ama la shaqo tiro ka qowliyaa dhahaysi weeye in zaydun ay in zaydun zayd la maidin raacinaya halkaa yaa in zaydun zayd ma ahan la munaliqun mid tegaya ma aha in zaydun zayd ma aha la munaliqun mid tegaya cafwan maxaayidhi in zaydun zayd waa in zaydun zaydi la munaliqun wuu tegayaa iyo wain zaydan zayd ninka la yidhaahdo lamunطaliqun waa mid tegaya weeyaan walarjaxu waxaa xoog badan al ihmaalu in shaqada laga joojiya ayaa xoog badan cagsa layta layta lidkeedna ayadoo ah waaya ujeedka meesha uu shiikhu keena waxaa weeye inna markii la khafiifiyo in la yidhaahdo shaqadii inama qabanaysaa mise qaban mayso shiikhu muxuu ku yidhi raximahullah yaa wayna qabanaysaa mana qabanayso khiyaarka adaa iskale keesi xoog badan inaysan hee shaqadii qaban waaya shiikhu marka laan buu ku darayo la munaliqun buu yidhi ma jeedaan haa in zaydan muntaliqun kitaabta qaar dambe laam idiinku darayaan may soo maa haa waa inaad fahamtaa markay shaqaynaysa wax laama kumuusan darin soo maah in muxuu yidhi in zaydan muxuu yidhi akhri in zaydan munaliqun markaysan shaqaynayna muxuu yidhi in zaydun la munaliq hadday shaqaynayso waa baad gartay inay inna tahay soo maah hadday shaqaynayso haddaysan shaqaynayn oo in zaydun muntaliqun ay tahay shabbahat inna annaafiya maxay u ekaanaysaa inadii hay xarfu nafyiis soo garamaysaan in xarfu nafyi ma soo dhigana horta oo mushabbaha bihaa bilaysa ah sumaanan soo dhigaan maa annaafiyamaa annaafiya alxijaasiyay in somaanan soo dhigaan yaa oo intaas shuruuddeeda maxaa ahayd an yakuuna smuhaa wa khabaruhaa yaa darsi haddaan la soo akrinayn maxaa wax loo dhiganayaa yaa qadri baa dhiganaysaa mana soo muraajacinaysid xagee ka dheela xagee laga dhigtaa meela ku talanu garan waaye inaan soconayna waa rabnaa waxaanu muraajacin mayno iskeenaysa in naafiye ah oo maadii alxijaasiyada ahayd shardi bay lahayd shardigeeda hala sheego baara ku laabta kitaabka haye fiiriya fiiriya kulaabta laabta haye almushabahaatu bilayse taga yidhi sheikhu raximah allahu tacaala marka halkaa u fiirso ardayow si marka in marka aysan shaqaynayn looga duwo intii naafiyada ahayd ayaa waxaa la raacinayaa khabarkii meeshai ahaan jirtay laam laamtaasna waxaa loo yaqaanaa laamul maxaa loo yaqaanaa laamulmufaaraqa tufariqu bayna in annaafiya wa in almukhafafa min athaqiila ka soco soo jeesta casharka la socdo qaala tacaala alla wuxuu yidhi in kullu nafsin naf walba lamaa calayhaa xaafidun lamaa calayhaa ilaa calayhaa xaafidun baa ahaade wey yacni naf walba nafna ma jidho ilaa hadday jidho calayhaa xaafidun mid waxaa jira hee xaafid ah oo ilaalinaya wain kullun mid kasta lamaa jamiicu ladayna muxdaruuna mid kasta oo jira ladaynaa agtayada muxdaruuna waa mid lasoo xaadirinayo la keenayo weeyaan wa qaala allaahu tacaala alla wuxuu yidhi wain kullan mid kasta oo kuwaa ka mid ah lamaa la yuwafiyannahum rabbuka acmaalahum rabbigiin camalkooda wuu oofinayaa innahu alle bimaa yacmaluuna khabiirun qara'a waxay akhriyeen alxaramiyaani waxaa wacan baa layidhi in la yidhaahdo alxirmiyaani labadii caalim ee xaramka joogay waa ibnu kathiir iyo almakiyu labadaa shiikh iyo wa abuubakrin waxay akhriyeen bitakhfiifi khafiifin in la khafiifiyo oo in la yidhaahdo hee waa in kullul in la khafiifiyo iyo wal icmaal shaqatir in la shaqa tiray ayadoo waa in la dhahayo haddana in ay shaqayso ayay akhriyeen weeye laakiin almukhafafa min ahaqiila fa amaa laakiin mukhafafatan xaal ay tahay fa tuhmalu waa la shaqo tirayaa oo shaqo qaban mayso weeyaan marka xirmiyaanku hoos buu idinkugu qorayaa waalmuraadu bihimaa naaficun ibnu kathiirin faalawalu ilaa xarami almadiina wathaani ilaa xarami makka wa abuu bakrin almuraadu bihi shucba axadu raawiyey caasimin ama axadu riwaayatay caasim wadaalika laakiin waxaa keenaya in la shaqo tiro lizawaali ikhtisaasiha biljumla alismiya suulid ay suushay inay gaar ku tahay jumla ismiya qaala allaahu tacaala alla wuxuu yidhi wamaa dalamnaahum maaynaan dulmin walaakin hase yeeshee hum iyaga ayaa adaalimiina ah walaakiin hase yeeshee kaanuu waxay ahaayeen hum iyagu adaalimiina bay ahaayeen waqaala qaala tacaala wuxuu yidhi laakiin hase yeeshee araasikhuuna fi lcilmi minhum oo ka mida kuwaasiya waalmu'minuuna fa dakhalat cala aljumlatayni labada ayad wuxuu u keenay sheikhu raximahu allahu tacaala wamaa dalamnaahum ila alraasiquuna inuu ku fahamsiiyo laakinna markay khafiif noqoto laakin noqoto jumla ficliya iyo jumla ismiya labadaba inay gelayso haddee marka jumla ismiya iyo jumla ficiliya labadaba gashayna zaala ikhtisaasuhaa bilasmaa biljumla alismiya waxaa meesha ka baxay inay gaar ku tahay jumla ismiya inay qaadato inay gaar ku noqoto jumla ismiyana shardun liicmaalihaa buu ahaa fa idaa fuqida shardu haddii la waayeyna fuqida alcamalu camalkiina waa la waayaya markaa waa ku dhacay soo maah marka laakiin mukhafafa min athaqiila weeyaan laakiinse waa mulqaat oo muhmal weeye shaqadii baa laga joojiyey waxaa laga joojiyey shaqadii ayaa laga joojiyey weeyaan waaya an almukhafafa min athaqiila waa anna oo ayadana la khafiifiyey matniga wa amaa an fatacmalu way camal falaysaa ayadu wayajiba waxaana waajiba fii hayri daruuratin xadfu smihaa damiiri sha'ni wa kownu khabarihaa jumlatan mafsuula in budi'ad bificlin mutasarifin hayri ducaa'in biqad aw tanfiisin aw nafyin aw low barnaamijkan an xogteeda way fara badan tahay si fiican u fiirso wuxuu yidhi sheikhu raximahu allahu tacaala wa amaa an anti almaftuuxati ee kor ka dhigneed waa annae fa innahaa iyadu idaa khufifat haddii la khafiifiyo baqiyat waxay baaqi ku sii noqotaa calaa maa kaanat calayhi sidii ay ahayd oo min wujuubi alicmaali shaqadii waajibnimo la waajibiyey ah anna ama ha la khafiifiyo ama ha adkaatee labada jeerba way hee way shaqaynaysaa soo maa shaqaale iska rabaa laakiinse markan dambe ay khafiifka tahay hortaa furan ma ahan shuruud baa u taalla maxaa u taalla shuruud ayaa u taalla shardiga koowaad muxuu ku yidhi sheikhu laakin yajibu fi ismihaa halaaatu umuurin ismikeeda maxaa u waajibaya kow an yakuuna damiiran laa daahiran horta isim daahira ma noqon karo waa inuu damiir noqdaa kow soo maa damiiradii baa fara badane wa an yakuuna bimacna sha'ni damiirka meesha joogana macnaha asha'nu iyo alxaala macnahaas waa inuu wataa annahu war iyo sha'niya waa in la dhihi karaa yacni war iyo sha'niya macnahaas hee waa inuu qaadan karaa saddex wa an yakuuna waa inuu yahay damiirku maxduufan mid meesha ka maqan waa inuu yahay meesha kuma jiri karo waa in meesha laga saaraa saddexdaas yaa iskale saddexdaa shardi isimkeeda ayaa leh maxaa haray marka khabarkeedii wayajibu waxaa waajiba fii khabarihaa khabarkeeda waxaa ku waajiba an yakuuna khabarku inuu noqdo jumlatan jumla noqdo laa mufradan mufrad ma noqon karo khabarku warkaama ku dhacay khabarku ee mufrad ma noqon karayo koow jumluu noqday soo maa fain kaanat iljumla jumladii baa laba nooca fain kaanat iljumlatu jumladu hadday tahay ismiyatan aw ficliyatan ay tahay ismiye ay tahay ama ficliye tahay ficliyadaasoo ficiluhaa jaamidun ficilkeedu jaamid yahay aw amase ficliyatan weeye oo ficiluhaa ficilkeedu uu yahay mutasarifun mid gadgadoomo oo yacni mudaaric iyo amarya noqon kara oo wahuwa kaa mutasarifkaana ducaa'un duco iyo habaar mid un yahay lam taxtaja uma baahna ilaa faasilin wax kala dhex gala kaasoo yafsiluhaa u dhexeenaya min an iyo jumladaa u dhexeenaya weeyaan awalan horta waxaa u baahanna inaan kala saarno anna markay weyn tahay waa layska fahmayaa soomaa oo anna baa la dhahayaa laakiinse markay an noqoto maxaa u ekaatay an almasderiya soomaa anti xarfu nasbin wa masderin ahayd sooma ekaan maxaan soo nidhaa hadda inna markay inna tahay waa layska fahmayaa sax laakiinse markay in noqoto maxaan leenahay shabahat maxay u ekaatay naafiyadii soomaa maxaa oga soocnay marka naafiyadii khabarka meesha khabarka ahaan jirtay innada mukhafafada ah, waxaa ku jidha markay ihmaal tahay laamul faariqa laam loo yaqaan hadda muxuu lahaa in zaydun la munaliqun ma sax sax maaha in la dhaho in zaydun munaliqun sax maaha intiina inaysan shaqayn kow soo iyo in khabarkii meeshii ahaan lahaydna bilaalaa ay tahay ma saxmaa maxaa yeelay naafiya noqotay in zaydun munaliq micnee haddii lagu dhaho in zaydun munaliqun micnee ay maa zaydun munaliqun weeye marka maxaan kaga soocayaa inay mukhafafo tahay laamul ku dar faariqa marka macnaheedu muxuu yahay tufariqu bayna laa bayna in annaafiya wa in almukhafafa min athaqiila warkaa waa ku dhacay soomaa marka in zaydun lamunaliq micnee marka in zaydun zaydi lamunaliqun wuu tegayaa wey hadday nafyi noqotona in zaydun munaliq zaydhee ma tegayo marka maxaa kala saaraya la'amtaas booskii khabarka gelaysa ayaa kala saaraysa halkanna maxaa kala saaraya an almastariya iyo antii anna laga soo khafiifiyey koo waxaan leenahaa anta loo yaqaan an almukhafafa taqacu bacda afcaali lyaqiin afcaalyaqiin sumaka garanaysaan danna wakhwaatuha maxaa ka mid ahaa afcaalulyaqiin la yidhaahdo kaanana waa la mid waa ku jireen afcaalulyaqiin calima iyo se garamaysaan gadaashooda ayay horta timaadaa anta khafiif ka ahay warkaa waa ku dhacay soo maa waxaan leenahay an almukhafafa taqacu bacda afcaali lyaqiin afcaalulyaqiin gadaashooda ayaa horta timaadaba kow labo an almukhafafada almudaaricu bacdaha waajibu rafci anta mukhafafadaahi mudaaraca ka dambeeya yaah mar kasta waa in la godaa ma kordhigmi karo marka waa ku dhacay soomaa sayakuunu waa inaad tidhaahdaa marka waa fahamta soo maa laba shardi baan sheegnay marka mukhafafadu calima iyo yaqiin bay daba yacni ficilada yaqiinta faa'iideynaya labo maxay kaloo meesha imaanaya anna an waxa ka dambeeyo ficilkaana waxa weeye wuu godan yahay intaa ma haysaa an almasderiya kuu soo hadhay xarfunasb masderin ahayd ayaduna almudaaricu bacdaha waajibu nasbi almudaaricu bacdaha hee waajibu nasbi in la kordhigaa marka waajiba oo markaad tidhaahdo yucjibunii an maxaa dhahaysaa tadhaba waa inaad tidhahdaa warhabaa ku dhacay soo maahan yah labo waaya shardiga labaad waxaa dhahaysaa lam yusbaq biha maa yadullu cala alcilmi ficilada cilmiga iyo yaqiinta kutusiyana lagama hormariyo anta masteriyada loo yaqaan yucjibunii iyo eh, yasurunii iyo waxaasaa ka hormari kara mooyaane calima iyo kuwa la midka ahi kama hormari karaan marka horta labadaa shardi ayaa ku kala guraynaa weeyaan maxaan ku kala saaraynaa labadaa shardi ayib ayadoo sidaas ay noo tahay ardayay ayaa waxaana marka inaan fahanno canti al mukhafafada ahayd oo an la yidhi waa shaqaynaysaa baa la yidhi shuruud baa isimkeedii loo dhigay saddex shardiya khabarkeedii markii loo yimaaday u fiirso shuruudda la dhigayo kow waxaa la dhahiyay khabarku waxaa waajiba an yakuuna hee jumla jumlo waa inuu yahay jumladiibaa laba nooca ah. jumla ismiya iyo jumla ficliya hore waxaan soo dhigan jirnay jumla ficliya ayadoo meesha imaanaysa soo maa maanta sheikhu wuxuu noogu daray jumla ismiyana hee jumla ismiyana way noqon kartaa qabarkii an almukhafafa warkaa waa ku dhacay soo maa inuu kala saaruu lahaa marka wuxuusu kaa raacinaya day fain kaanat iljumlatu ismiyatan soo kow ma soo qodob wey an mukhafafaah khabarkeedii baa jumla ismiya noqday waa koow aw ficliyatan buu noqday khabarkii muxuu noqday jumla ficliya jumla ficliya ha noqdee ficluhaa jaamidun ficilkeedu jaamid weye macnaa waa jumla ismiya kow ama jumla ficiliya oo ficilkeedu yahay jaamid soo maa ama mase ficluhaa mutasarif waa ficliya oo ficilkeedu mutasarif yaha maa macnaa mutasarif yani waa la rogroogi karaa mudaaric baa laga dhigi karaa amar baa laga dhigi karaa laakiinse wa huwa ducaaun muxuu faa'iideynayaa duco saddex arrimood oo hadday khabarkii inna ay noqdo an ay noqdaan isku xukuna bulanuu ku sheego kow maxaa weeye jumla ismiya laba jumla ficliya oo jaamida saddex jumla ficliya mutasarifa oo duca ah. ducadooda habaar iyo duca waa taa labada waa fahan saddexdaas hadday khabarkii in an ay yimaadaan hal xukun bay qaateen xukunku muxuu yahay lam tuxtaj looma baahna ilaa faasilin faasil yafsiluhaa ka soocaya min an macnuu maxaa weeye wax la dhex gelin karaa ma leh anta waa inay ku xigaan jumlooyinka haddaan soo sheegnay saddexdoo inay ku xigaan tusaale ismiyadii qowluhu tacaala can ilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin soomaa wa aakhiru dacwaana an ilxamdu lilaahi rabbiani ahloosdhe waa garanaysaa soo an weeye wa aakhiru dacwaana an hu baa ku jidha horta khabarkii wakaa damiir damiiru shaniyaa keenaysaa an huwariya shaniye baa dhahaysa macnuhu wa aakhiru dacwaana an huwariya shaniye alxamdu lilaahi weeye alxamdu lilaahi halkaa marka jumla ismiya soo khabarkii ma noqon maxaa ka ilaalinaysaa inay wax soo dhex galaan waa soomahan qad iyo eh, low iyo nafyi iyo waxaa ka ilaali meesha inay soo dhex gasho o taqdiiruhu waxa weye buu ku yidhi anhu wariyashaaniye alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin marka tii la ciraanaysaa an xarfu tawkiidin mukhafafatun min athaqiilati soo maa wasmuhaana damiiru sha'ni oo maxduufun wujuuban ah weeye baa dhahaysa haye alxamduna mubtada lilaahina waa khabarkii jaarmujurkii kaainunba ku jira kadibna aljumlatu lismiya fii maxalli rafci khabaru an soo ma jeedaan waaya fa khufifat waa la khafiifiye an an waa la khafiifiye waa xudifa waana la tuuray ismuhaa baa la tuuray wa waliyathaa waxaana dabagashay aljumlatu lismiya dabagashay bilaa faasil waxa u dhexeeyana hee heede ma jirto weeyaan wa mithaalu alficliyati ficluhaa jaamid midka ficilkeedu jaamidkayaa ka waran ayaduna waa ayaduna qabso wa an casaa an yakuuna qad iqtaraba ajaluhum iyo wa an laysa lil insaani hee wa canhu waryashaaniya casaa waxa uu mudan yahay an yakuuna inuu ahaaday qad ikhtaraba ajaluhum mid ajashooda heed mhm. iyo wa canhu wariya sha'niya laysa lilinsaani uma sugna ilaa maa kii mooyaane sacaa uu shaqaysta camal falay taasa ayaa asal u ah bini aadamku waxa uu akhire u horeeya wuxuu shaqaystaybaa u horaysa weeye wixii aadan shaqaysan lagu siin mayo adduunkaba intii aa shaqaysataadmushahaarka intii aa shaqaysatay baad garanaysaa ku xisaabtan tahay aakhirana intaasaa ku xisaabtamaysa ilaahay fadligiisaana jannada lagu galaa dadaal iyo juhdaadu waa bixisa janna ku gelimaysid nabiga waa tii la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam walaa anta yaa rasuul allah markuu lan yadkhula axaduna aljannata bicamalihi walaa anta yaa rasuul allah walaa ana ilaa an yatahammadaniy allaahu biraxmatihi marka icmaluu shaqeeya idinku camalkaa qabanaysaan sabab sababbuu wuxuu u noqonayaa jannada in la geeyo laakiinse bedel ma ahan camal baan wataahay iigu bedel jannada maxaa la isku bedelaa waxee wax isgooyade soo maah marka camalka xogaaga soo samaystay janna ma gooyo marka sabab in lagaaga dhigaya bifadli min allaahi waraxmati inaa u geshin weeyaan an markii meeshay timaaday hu baa u qarsoona casaa soo ficil jaamida ma yaa laysana waa saas oo kale marka shardiga maxaa buuxsamay xaggaa shardi nawcaya buuxsamay ayaa iisheega buuxsamay laysa maxay si toosa ugu xigsatay can oo bilaahee faasila warkaabaa ku dhacay soo maah wataqdiiru wax anhu waryeeshaaniye anhu warya shaniyo anhu casaa iyo anhu lays wa mihaalu latii ficluhaa mutasarifun wahuwa ducaaun yaa waa habaarkay ama ducada uu yahayna qowluhu tacaalaa weeye an buurika anhu warya shaniyo buurika waa la barakeeye man fi nnaari waman xawlaha waa meeshii loogu yeeray waadigii loogu yeeray nebi hee nebi muuse calayhi salaatu wasalaam tugii loogu yeeray weeye 啊，嗯哼。marka anhu way markaa buurika wanaxw waalkhaamisata an qadiba allah ariya qadiba allaahu midiin qoraya yaa aniga kan wuu kordhigayaa waaba yaab adduun inuu kordhigo yaa yaa muxuu idiin samaynayaa yaa wuu hee wuu hoos dhigayaa miyaa idinkana sug marka waaya in la godo weeyaan in la godo weeyaan maxaa yeele jumla ficliyaa la rabaa dee soaas maaha jumla ficli faacilna bay u baahanta haa qur-aankeena maxaa u qoran waalkhaamisata anna qadabal he ya ha qiraa'a kale buu ka dhigay soomaa waa qiraa'a kale saas haa saas oo markaa hadda iska noqonaysaa h guduban tahay in e, la godo dee ku soconaysaa sida caadiga teena caadiga ay xafsadu waalkhaamisata anna qadaba allaahi soo anna oo caadi soconaya ismu inna weeye markaa miyaysan ahayn hadda laakiinse jumla ficiliyaa laga rabaa meesha meesha maxaa laga rabaa jumla ficiliya oo qadiba in la hoos dhiga ah marka qadiba ficil maadi bay allahna faacil buu noqonaysaa waa fahamteen soo marka an waa in la dhahaa marka an markii an la yidhaahdo wlkhaamisatu waalkhaamisatana anhu wariyashaaniye qadiba allaahu saasay noqonaysaa marka qadiba allaahu calayha waa fahamta soomaan fii qiraa'ati man markiisagaa kuu sheegaya muxuu yidhi fii qiraa'ati man markii la akhrinayo khafafa khafiifiyey qama ku dhacay marka daadka hoos dhiga muxuu loo jeedaa dee daadku hordhignaa muxuu ahaa qadiba qadaban masder buu ahaa haddii la hoos dhigana ficil maadi buu noqo saa oo loo soco marka yaa marka waana waa habaar weeye ilaahay waqu u caroodaa wey marka inaa lilaahi wainaa ilayhi raajiun marka maxay noqonaysaa anhu wariya shaniye qadiba allaahu alla u caroo wey bimacnaa waxaa lagu fasirayaa markaa dee Ah, qaab habaara baa loo fasiraya maadaama duca habaar ay ku jidho intaa saddex xaalo weeye marka jumla ismiya meesha inay timaado ama jumla ficliyo jaamid ah ama jumla ficliyo mutasarifa ah, oo duca ah soo ma'an saddexdaasa bilaa faasil weeye waa bilaa faasil tan tanna fiili marka fain kaana hadduu yahay alficlu yahay mutasarifan yahay oo wa kaana hayra ducaa'inna yahay wajaba markaa waxaa waajiba an yakuuna inuu yahay ficilku mafsuulan mid looga soocay min an biwaaxidin mid oo min arbacati umuurin looga soocay waa inuu faasil jiraa markan oo kale yaah hiya tan koowaad afartu waxaa weeye naxw qad weeyaan qad waa inaan ku jidhaa meesha tusaale wanaclama an qad sadaqtanaa wanaclama soo ma jeedid xaqiiqsano weeyaan ogaano naclama marka horta yaqiin ma tahay ficilku yaa aantaasoo huwa ma qarsoonaa jumla ficliyaa meeshii timaaday jumladan ficligaahi jaamid miyaa sadaqa ducana maaha waa ficil caadi meesha yaala wanaclama marka aan ogaano yaqiinsanno canhu wariye shaaniye qad sadaqtanaa saas wey marka macnuhu markaas hore qad baa la keenayaa liyaclama an qad ablaquu risaalaati rabbihim si ogaadaan oo yaqiinsadaan anhu wariye shaaniye qad ablaquu inay gaarsiiyeen ciraab caadiyaa saaraysaa marka wa xarfu tanfiisna waa la midoo naxwu calima an sayakuunu minkum marda calima wuxuu ogaa horay cilmigiisa asaliga ah, alla wuxuu ku ogaa anhu wariyashaaniye anhu wariyashaaniye sayakuunu minkum wardaa soo ma jeedid xarfu tanfiis maxaa loo jeedaa tanfiis maxaa laga wadaa saxsiin soo fagaran tanfiis maxaa laga wadaa laakiis tanfiis maxaa laga wadaa nafas weeye nafas nafas qaada xoogaa yacni naso weeye soo maa aslan ficilka mudaaraca ahi markase waa isticjaal baa ku jira yadhabu hadduu tegayaawy macnu marka sac markii la siiye macnu waxa weeye xoogaa nafasaa lagu siiyey se yadhabu xoogaa yacni fusxaabuu qofku qaata weeye waa fahamta soo ma aha <laughs> liyaclama an qad abluq waxarfu nafyi baa imaan kara meesha afalaa yarawna war miyaysan heedha xaqiiqo u arkeen wey yaqiinsanayn anhu waryashaaniye laa yarjicu ilayhim qowlan debiga ay sameeyeen yaa laa yarjicu ilayhim qawlan wax wara inuusan ku soo celinaynin weeyaan walow baa lagu xijinayaa baa meesha loo dhexaysiinayaa ka qowlihi tacaalaa waan low istaqaamuu wa waan lowwe macnuu saa u kala fuji wa an low istaqaamuu wa an low istaqaamuu hadday toosnaan lahaayeen yaa cala dhiiqati ku toosnaan lahaayeen markaasna saasaa laysugu ysugu dhufta wa rubbamaa jaa'a dhacday inuu ku yimaado fi shicri ku yimaado biqayri faslin asagoo aan wax soocay uusan jirin yani waa kee la sheegaya ayaa ii sheegaya kii hadda keewey kii hadda waa ficilkii mutasarifka ahayo hayru ducaaga ahaa maxaa shardi u ahaa buu yidhi sheikhu yaa faasil soomaan bilaa faasil inuu gabayga ku yimaada dhici karta gabayga keliya waaye nasrigi kuma jiro yaa haye ka qowli shaacir oo kale wey calimuu an yu'maluu nafajaduu qabla an yus'aluu biacdaami suulii waa khafiif bay yidhaahdeen wey calimuu waxay yaqiin ku ogaadeen an yu'maluuna in la rajayn doono in wax laga soo doonan doono in la hididiilan doono waxna si yala dhihi doono fajaaduu markaasa waxay ku deeqeen yaa qabla an yus'aluu intaan waxba la weydiisan biacdami su'ulin siismo iyo weydiisasho tii ugu weyneyd la weydiisan lahaa yacni wixii ugu weynaayo la weydiisan lahaa bay ku deeqeen wey yacni marka hore intay garteen in loo baahan doono ayay intaysan usoo baahan dadkii ayay waxay u baahnaayeen siiyeen waa karam xad dhaafa soomaa marka xaggan muxuu ka daliishanayaa calimuu an yu'maluuna soo jeedid an yu'maluuna maxay u noqon weyda tani <clears throat> masderiya aye xaa masderiya u diiday kow labo dee bacda cilmin cilmi oo yaqiinaba meesha taalla soo ma jeedid warubamaa dhacday jaaa inuu yimaada ismu an isimkii anna inuu yimaada dhici karta waajibulxadfigaan ku sheegaynay fii daruurati shicri gabayga musaraxan bihi iyadoo lagu dhawaaqay hayra damiiri sha'na aan ahayn damiir shanigu waa damiir haayiba soo ma ah damiiru sha'na ma aha markan ya'tii khabaruhaa markaa markanoo kale ya'tii khabaruhaa xiina idin markaasoo kale khabarkeeda wuu imaanayaa mufradan wa jumla labadaba wuu imaan karaa weeyaan labadaba hee wuu ku imaanayaa Mhm. maxaadhahaysaa bianka rabiicun wakaythun mariicun wa anka hunaaka takuunu himaala mutaqaaribu yeel bianka rabiicun bianka inaad tahay <clears throat> rabiicun aad tahay waay januub ukhtu camrin baa la yidhi baa tirisayoo walaalkeed bay magaranaysaa ugu baroor diiqaysaa bi bi'aanka waxaad ahayd rabiicun baad ahayd gu baa ahayd bed waqaythun baa ahayd ii sheeg qay waxaa laba magacbaa qay u leeya qay waxaa la yidhahdaa roobka caadigana waa la dhaha qay waxaa kaloo yidhahdaa cawska soo baxu roobku soo saarana qay waa la dhahaa tantanna caws ku fasira marka waqaytun baa ahayd mariicun wanaagsan haa yacni daaq wanaagsan baa ahayd yacni meel lagu soo hortoo wanaagsan baa ahayd waanka hunaaka wa anka waxaad ahayd hunaaka halkaasna takuunu waxaa ahayd ahimaala baa ahayd mid yacni hadduu eeba kuuroon yahay la soo aado oo la hididiisho ayaa ahayd wey maanu waayaha <coughs> marka ahimaal waxaa loo yaqaanaa adduqru ah, walkhiyaas mid la hididiishood yacni xaggiisa la gargaar dalbo oo magaranaysa dadka kusoo tashadaan baa ahayd wey macnuuhu marka maxay ka deliishaneen bianka biannaka haddii la dhihilaha socaadi ma ahaateen bianka wayna ismigii anna an ka kada marka maxaa rabiicun baa khabar caadiya noqota khabar mufrada tan fiiri wa anka takuunu himaala hunaakaas waa darafe wa anka takuunu waxaad ahayd ahimaala yani dukhriya keed baa ahayd mid lagu soo hodidiisho haye maxaa khabarka hadda yaa jumla ficliya hada wbilaahi towfiiq wsala allahu wslm calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin